ayaa luqad ah la yidhahdaa qaafka markaa in la fadxiyo ayaa caanahoo saasaa inta badan loogu dhawaaqaa walow qaybo waaweyn oo ama rag waaweyn oo culammadii luqada ka midihi ay leeyihiin sida saxda ihi waa in luqda la yidhaahdo qaafka la sukuuniyo si ay u noqoto shaygii la helay ama haddii luqata la yidhaahdo qaafka la fadxiyo waa qofkii helay bay noqonaysaa bay leeyihin wa macnaaha sharcan sharci ahaan luqadadu maa shay weey daaca ka lumay min maalikii qofkii lahaa bisuquuطin inuu ka dhacay buu kaga lumay aw khaflatin ama isagu uu ka sahwiyey aw naxwihima ama wax lamida khaflad baa kaga dhacday oo meel buu kaga kacay maalan ama shaygiibaa isagoo socdo ka dhacay ama de xoolo nool baabuu ahaayo wuu socday oo wuu dhaqaaqay oo ka tegey markaa waa baadidii uun adu wixii qofkii lahaa ka lumay ayaa waxaa la yidhaahdaa qof kale helay ayaa la odhanayaa luqaa waidaa wajada shaksu qof haddaba hadduu helo baaliqan kaana awlaa qofkaa wax helay ama qaangaar ha noqdo ama qof aan qaangaarin ha noqdo musliman kaana awlaa ama muslin ha noqdo qofka wax helay ama gaal ha noqdo faasiqan kaana awlaa mid markaa faasiq ahoo diin ahaan aan toosnayn ha noqdo ama mid hagaagsan ha noqdo qof markii uu helo luqatatan alaab markaa markii uu helo wax markaa baadi ah markuu helo fii mawaatin uu ka helo dhul aan cidi lahayn aw ariiqin ama uu ka helo wado masjidkana iska raaci ama uu masjid ka helo falahu akhduhaa waxaa u bannaan qofkaasi alaabtaa uu helay inuu qaato uu qaado akhduhaa inuu qaado wa tarkuha iyo inuu iskaga taga labaduba way u furan yihin walaakin akhduhaa awlaa hase ahaatee inuu qaado ayaa ka wanaagsan min tarkihaa inuu ka tago in kaana waa haduu yahay alaakhidu lahaa qofkan qaadaya calaa hiqatin mid kalsooni ku qaba min alqiyaami bihaa daryeelkeed inuu dar yeelayo hadduu ku kalsoon yahay inuu qaado ayaa ka wanaagsan inuu ka tago falaw tarakaha hadduu iskaga tago min hayri akhdin isagiioo aan qaadin lam yadmanhaa magdhowgeeda lagu yeelan maayo qofkii alaab hele buu inayidhi qofkaasi ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo ama qof toosan oo cadaalad leh ha noqdo ama qof faasiq ah oo diinta aan ku fiicnayn ha noqdo ama qof qaangaara ah ha noqdo ama mid aan qaangaarin ama hadduu doono qof waalanba ha noqdo kolku wixii qaado inuu qaadaa way u furanta way ansaxaysaa wey marka ilmi yar haddii uu wax qaado dee luqaday noqonaysa haddii kii waa qaado waa saasoo kale inuu xor yahay unbaa shardiya aanu addoon ahayn marka qofkaa qaaday ayaa dee ilaalinaya hadduu markaa ilmo yar yahay ama waalan yahay waa inoo iman doontaa sida la yeelayo iyo faasiqa laftiisii walaa yajibu waajib ma aha marka wuxuu noo sheegay qofkii inuu alaabtii iska daayo aanu qaadin way u bannaanta iyaduna waa haddii aanu hubin hadduu ka tago in la xadayo la dhacay hadduu og yahay in la xadayo keligiina alaabtaa uu arkay waxa ku waajiba bay leeyihin inuu qaado oo uu ilaaliyana laakiin haddii ay suuragal tahay qof kale oo ilaalinayaa inuu qaado ama kiilahaaba inuu ku soo laabto uu helo xaaladdaa iyada ah waajibi mayso qaadidii ku waajibi maysa inuu qaadaana way u bannaan tahay inuu iskaga tagaana way u bannaan tahay hadduu markaa intuu qaado uu haddana celiyo lama ogola kol haddaad qaadda hadduu doono eeg baabu islahaaba markaasuu wixii qaaday kol haddaad qaadday waxaa la doonaya alaabta inaad ilaaliso gacantaaday gashay halkii baan ku celinayaa war maxaa kugu raray iska dhig ma jirto kol haddaad qaadatay way ku surantahay walaa yajibu ma waajibayo alishhaadu cala iltiqaaihaa in markhaati loo sameeyo marka la qaadayo alaabtii markaad qaadayso inaad markhaati u samayso aad tidhaahdo alaabtaa waan helaye la socda way fiicantahay laakiin waajib maaha way fiican tahayoo dee geeri baa kugu iman karta ayaan lagaa dhaxline iyadoon shuruuddeedii la helin waxaad tiraahda ogeysiin dadka waxad tirahda alaabtani waa alaab aan helayoo baadiya waajibsa kuguma ahbaan litamallukin aw xifdin laba mid ahaanba waa loo qaadaayo qofku inuu doonayo waxan inuu yeesho haddii ciddii lahayd ay iman weydoo la waayo inuu isagu iska yeesho inuu u qaadaa way bannaanta oo markuu qaadayaba niyadiisu ay ahayd haddii qofkii la waayo aada iska qaadatid way banaanta aw xifdin ama inuu u qaado si uu u dayactiro u ilaaliyo oo qofkii lahaa ugu ilaaliyo oo isaga aan damacba kaga jirin labadaba inuu u qaadaa way bannaan tahay kii uu u qaadaba inuu markhaatiya u sameeya waajib ku noqon mayso wayansicu lqaadi qaadigu wuu ka qaadayaa alluqa qaadigu waa yani dowladdii u weyn way ka qaadaysaa dawladdu alluqatata alaabtan baadida ah min alfaasiqi kii faasiqa ahaa ee diin ahaan aan hagaagsanayn fiicnay fiicnayn gaalkiina waa lab oo wadda ka sii xag jiraaye kolkii la ogaado inuu alaabtan helay kaa faasiqa ah waa laga gacantaa lagaga dhigaya wayadacuhaa wuxuu dowladdu ay dhigaysaa alaabta cinda cadlin qof lagu kalsoon yahay yaa loo dhiibaya adigu hayr la odhanaya walaa yactamidu lama cuskanayo ama qaadigu ma cuskanayo tacriifa alfaasiqi faasiqu yaboohinta uu yaboohinayo alluqatata alaabta alaabtii waa baadiyo de waa la yaboohinaya faasiq baa helay faasiq inuu alaabtii yaboohiyo waa la doonaya laakiin yaboohintiisa isaga lama ictimaadayo oo de inuu been sheegayo la waa qof waan yaboohiyey buu iska odhanaya isagoo iska hurday waxba yaboohinin markaa lama tirsanayo isaga yaboohintiise bal yadumu lqaadi ninkii alaabtii waa laga dhigay oo qof lagu kalsoonya ba alaabtii loo dhiibay yaboohinna waa laga doonayaa maca bal yadumu lqaadi qaadigu wuxuu raacinayaa ku daraya ilayhi isagii wuxuu ku darayaa raqiiban kormeere cadlan lagu kalsoon yahay oo yamnacuhu ka ilaaliya min alkhiyaanati fiha in markaa uu khiyaameeyo luqadadii sidoo kale yaboohinteediina kala warhay in alaabtii la yaboohiyey oo si fiican loo yaboohiyey oo yaboohintii la rabay oo ninkani la yimid qof markaa cadliyo ku kormeero oo kaga warhaya ayaa la raacinaya alaabtiina waa laga dhigaya ama kaa la raaciyey baa loo dhiibaya haynaya ama qof kalebaa loo dhiibay wayanzicu lwaliyu qofkii mas-uulka ahaa wuxuu ka qaadayaa alluqaata alaabti baadidii min yadi sabiyi ilmihi yaraa iyo kii waalaa ilmihi yara marka wixii helo looma daynayo de gacantii lagu dayn maayo dee wuu dayacaya waa laga qaadaya oo qofkii markaa ka mas-uulka ah ee weliga ka ahaa duu aabbihii yahay duu aabbihii nolida aabbihii oo maarata oo dee quman oo toosanoo qof wanaagsan hadduu joogo aabihiibaa de ilmaha yarka mas-uula isagiibaa ka qaaday awowgii hadduu joogo waa saasoo kale haddii labada midnaba aanu joogin waxay noqonaysaa in markaa dee dowladdu qof ilmahan ka mas-uula ama haddii aabbihii hadduu aabbiye hadduu markuu hadduu cid usii dardaarmay ama awowgii cid usii dardaarmayna dee qofkaasaa ka mas-uul noqonay qof loo sii dardaarmay haddaanu jirinna waynagii de xajrigii ku soo marnaye dowladdiibaa dee soo magacaabaysa qof ilmahan yar ka mas-uula kaa hadaba ka mas-uulkaa ayaa la doonayaa inuu ka qaado alaabtii baadida ahay wa yucarifuhaa kaa mas-uulka ah ayaana yaboohinaya uma bacda atacriif marka yaboohintii ay dhammaato sanadkii uu go-o ayuu yatamallaku kullu alaabtii baadida ahayd wuxuu u milkisiinayaa u milkiyayaa lisabiyi ilmihii yaraa ilan ilmahan yarbaa alaabta soo helay isagu muu helin kolkii yaboohintii ay dhammaato ayuu sayidkii ah, weligii wuxuu odhanayaa alaabtan ilmihii yaraa baan u milki siiyey ama waan u tamallukay waan u milkiyey markaa deetana xoolihiisa ku biiraysa ilmihii yaraa xoolihiisii ayay ku biiraysa in ra'aa wa hadduu arko almaslaxata inay dani ugu jirto fii tamallukihaa lahu inuu u milkiyo inuu ilmaha yar u milkiyo maalkiisa ku daro haddii uu dan inay arintaasi ugu jirto ilmaha u arko ayuu sidaa samaynaya haddaanay dani ugu jirina ma yeeli waayo ilmaha yar walaa taqrabu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan kolba sida isaga u dana ayuunbaa de lagu socdaa wax markaa maslaxaddiisii khilaafsan laguma shaqeeyo waidaa akhadaha ayluqaata baadidii markuu qaato qofkii markuu qaado markuu qaado wajaba calayhi waxaa ku waajibaya an yacrifa inuu ogaado fi luqaati alaabtan uu helay caqiba akhdiha markii uu qaaday kadib sitata ashyaa lix arimood inuu ogaado ayaa waajiba wicaaha weelkay ku jirto inuu ogaado min jildin harag ha noqdo aw khirqatin ama maraba ha noqdo maalan waxaanay ku jirtaa inuu harag yahay iyo inuu mara yahay iyo inuu wax kala yahay inuu ogaado wa wacifaasaha huwa bimacna alwicaa buu yidhi cifaaskiina waa inuu ogaado cifaasku waa weelka uun buu yidhi saas waa qowl weey waxaa kale oo cifaas lagu magacaabaa muxuuaha daboolka ama haraggii ay dusha kaga xuri jireen daboolka dusha lagaga xidho wixii wax lagu daboolo markii furarkan iyo de waxaan imay jirin harag yar baa la soo goyn jiray oo marka jalxadii ama wixii la midka ahaa dushaa lagaga soo daboolaya kadibna khaydkaa lagu xidhaya marka daboolkaa dusha lagaga soo xidhayo ayaa isagana cifaas la odhan jiray marka kol hadduu sheekhu labadii isdaba dhigay wicaa iyo cifaas mararka qaarkood isku macno way noqdaanoo cifaasku bimacna alwicaa uu noqdaa lakin mar hadii labadiiba wada sheegay dee cifaaskana kaa kale in markaa lagu fasiray noqonaysaayo wicaaguna waa weelkii cifaaskuna waa afxulkii ama daboolkii wixii la midka ah. wa wikaa'aha bilmaddi waa la madaya wikaa'u markaa had jeer iyagoo bilmaddidaa kooranaya arkaysa adigu wax lagaban isweydiiso oo wikaa inay dee tahay waabaan arkayaa muxuu ka sheegaya waagii hore qalinka wax lagu qori jiray kutubta lasoo daabici jirin hamsahan yare xagga dambe ku qoran lama qori jirin wikaa saas iyadoo ah uunbaa waaw iyo kaaf iyo alif dheer oon hamsihii dambe jirin ayuunbaa la qori jiray markaa bil ma didani saasay markaa u daba dhigayeenoo yacni wuu madan yahay ilaa hamsaha gaadhi wey wa wikaa'aha waa inuu markaa xadhiggeedii ama lingixeedii iyadana uu ogaado bilmadi wahuwa alkhayط اladii turbaطu bihi waa dunta maxariga ay ku xidhan wa jinsaha waxani waxay tahay maalkani wuxuu yahay min dahabin aw fidatin inuu dahab yahay inuu fido yahay inuu wax kale yahay jinsiga waxani maberiisba maqamadiba wuxuu yahayna waa inuu garto mageelba ma ariba wa cadadahaa tiradeeda wa wasnahaa miisaankeeda inta markaa kiilooya ay tahay wayacrifa bifatxi awalihi wa sukuuni aanihi min almacrifa yacrifada xagga hore wajaba calayhi an yacrifa markuu ku leeyahay sidaa u akhri buu leeyahayo ya-dana fatxi caynkana sukuuni wuxuu kaa ilaalinaya inaad moodo yucarifa inay tahay wajaba calayhi an yucarifa oo xaggii yaboohintii inaad ula kacdo ayuu kaa ilaalinaya waa yacrifa min almacrifa waa garashadii wa an yaxfadahaa waxaa kaloo ninkan ku inuu ku ilaaliyo xatman iyadoo arrintaas ay waajib tahay fii xirzi milihaa alaabtan oo kale meeshii lagu ilaalin jiray marka waa inuu lix arimood garta buu yidhi arrintaasina waa waajib buu yidhi markaynu mushtac dhigayna halkaa maxaynu nidhi waajib maaha waa mustaxab waxyaalaha inaad garataa waxaan miisaankeedu intuu yahay tiradeedu intay tahay calaamadaheeda inaad wada garataa waa arrin fiicanoo dee hadhow toole qofkii waad ku imtixaamaysaa qofkii sheegta sooma si aad qofkii ugu imtixaanto ayaad calaamadahan oo dhan iyo waxan oo dhan aada ogaanaysa amaa in la xifdiyo iyadu waa waajib wa an yaxfadahaa xatman xaal markaa yani ay waajib tahay xifdigaasi waajib yahay fii xirzi miliha alaabtan oo kale meeshii lagu ilaalin jiray waa inaad ku ilaaliso uma bacdamaa dukira intaa la soo sheegay kadib idaa araada almultaqitu markuu doono haddaba ninkii alaabtan qaaday tamalukaha inuu isa siiyo isagu iska yeesho carafahaa bitashdiidi raa raada waa la shidiyay shaday halkan min at-ta'rif wa tani wuu yaboohinayaa weey sanatan sanad buu yaboohinayaa duu doonayo inuu qaato iska yeesho waxa ka horeynaysa inuu sanad yaboohiyo halku ka yaboohinaya ala abwaabi al meelaha laysugu yimaado oy ugu horeyso masaajida albaabiyadeedii albaabada masaajidada masaajidka dhexdiisa lala soo geli maayo laga dhex yaboohin maayo laakiin banaanka ayuu ka odhanaya alaab noocaasa qofkii lahaa makarafoonka kama sheegi alaab noocaasa qofkii laha halkanay taallaaye ha soo doonto qodobkaa waa layska ilaalinaya masaajidka waxba laga dhex yaboohi waxaad samaynaysaa ayaa lala joogsanaya alaab noocaas ayaa lahaa la odhanaya cinda khuruuji الnaasi min aljamaacati marka dadku salaaddii jamci ay ka soo baxaan ayuu halkaa ka qaylinaya alaab noocaa iyo marka ma wada sheegiyo calaamadihii dee hadduu wada sheego tuugii baa odhanaya anigaa lahaahe wa fi lmawdici aladii wajadahaa fiihi waxaa kaluu ka yaboohinayaa goobtii uu ka helay meeshii alaabta uu ka helay maxaa yeelay qofkii ay ka luntay inta badan muxuu samaynayaa uu soo marmaray ayuu dee halkii uu farfariistay dhulkii buu tegaya marka meeshii aad ka heshay iyadiina waa inaad ka yaboohiso hadday de meel dad ku nool bannaan ahayn saxaara hadday tahay lagu odhan maayo halkaa la fadhi wa fil aswaaqi suuqyadiina wuu ka yaboohin iyo wa wixii lamid ahaa min majaamici nnaasi wata qaacidadu ay dadku isugu imanayeen halka meelaha la yimaado dee iminkana hawsha waa fuudo idaacadihii iyo tiifiyadii jaraa'idkii intaaba waa laga sheegay wayakuunu tacriifu waa kan yaboohintu waxay u dhacaysaa cala alcaadati sida caadadu tahay ilan wakhti waliba wuxuu leeyahay curfigiisa iyo wasaa'ishiisa iyo de maaragtay qaabka dadku wax isugu sheegaan wakhtiyadu waa ku kala duwayn zamaanan wa makaanan xagga zamanka la joogo iyo xagga goobta la joogo ayaa kolba yaboohintu ay isku bedelaysa wakhtigii la joogayna dee wakhtigaa qaabkii wax loo yaboohin jiray baad u yaboohinaysaa wax loo maaragtay baafin jiray meesha aad joogtana waa iyadana waa laga fiirinaya qofkii dee miyiga joogay oo kale waxba idaacado idaacadaba haddaanu gaadhaynin dee tuulooyinkii yareraa iyo wixii waxaa laga yaaba tuulo idaacad laba inaanay ahayn marka hadda inuu meelaha maqaaxyaha iyo masaajidada iyo meelaha geela laga waraabinaya iyo meelaha inuu markaa tagay noqonaysa wabtida kii magaalada wax ka helna idaacadahaasuu ka sheegay wabtidaau sanati sanadku halkuu ka bilaabmaya yuxsabu waxaa laga soo tirinaya min waqti tacriif markaad yaboohinta bilowday laliltiqaai maalintaad qaadi kama soo bilaabaysid sanadka intood iska haysood lix bilood guriga ku haysatay haddaad haddana markaa kadib yaboohintii bilowday oo tirahdo lix bilood baan maraya dee sax maaha lix bilood ma maraysid imikuunbay kow tahay maalintaad iyo boohinta bilowday iyo baafinta ayuunbaa kow walaa yajibu ma waajibayo isticaabu sanati sanadkoo dhanba in lagu qaato bitacriif baafin sanadkoo dhan baafin un wad laguma laha saacad walba baafin la taagna dii kale danahaaga iyo hawlahaaga iyo waxla wixii oo dhan baa bal yucarifu wuxuu baafinayaa awalan bilowga kula yowmin maalin walba maratayn laba goor oo kale darafay nahaari oo labada goor de ma noqonayaan salaadii duhur intuu halkan ka qayliya haddana masaajidka la maayo ka maaratay dhawaaqi maaye labada gelin iyo gelinkii horena mar buu gelinkii dambena mar buu baafinaya laylan habeenkii maya habeenkii waa la hurdaaye walaa waqta alqayluulati markii la qayluushaday ee la yar jiibsadayna intuu markaa masaajidka u yimaado iyadoon cidiba joogin inuu markaa yidhaahdo waa yaboohiyayoo waanigii baafi masaajidkan maanta ma aragtay xalay salaaddii subax ka waan tegey duhurkiina waan tegey dee sax maaha labada gelin marka dadku ay la soo wada jeedo yaa la doonaya uma marka taas markaa wuxuu wadayaa ilaa laba usbuuc taqriiban ma usbuuc buu wadaya uma yucarifu bacda daalika marka usbuucaasi u dhammaado oo maarata maalin walba laba jeer oo labadii gelin ah uu baafinayey ayuu haddana wuxuu baafini kula usbuucin marata usbuuciiba hal mar markaa sheekhu mid buu ka boodaya la yidhio oh, waxaa ka horeynaysa inuu haddana maalin walba hal mar markuu usbuuc wado maalin walba laba jeer laba gelin ayuu haddana usbuuca ku xiga ama labada usbuuc ee ku xiga maalintiiba hal mar buu ku kaaftoomaya kolka intaasi u dhammaato ayuu haddana kulla usbuucin marata usbuuc walba mar buu yaboohinaya aw maratayn ama laba goor taasina waxay soconaysaa toddoba usbuuc toddoba usbuuc ayuu mar usbuuc walba hal mar uu maaragtay gelinaya dee ogeysiiskii uu bixinayo markay taasi u dhamaato haddana wixii intaa ka dambeeya waa bishiiba mar ayaa kaga filan ilaa inta sanadku ka dhamaanay wayadkuru wuxuu sheegayaa almultaqitu ninkan alaabta maarata baadida qaaday fii tacriifi luqatati markuu baafinayo alaabtii uu helay bacda awsaafihaa tilmaamaheedii qayb buu sheegay mana wada sheegayo kamana wada tegayo alaab baan qofkii lahaayo soo doono ma odhanayo waxba muu sheegin kaasi waa inuu wax sheego lacag doolaraan helay qofkii lahaayo soo doona maalan ama lacag doolaraan xaafad heblaaye ka helay marka tilmaamihii wax soo dhoweyn karo de qofkii uu isodhan karo wallahi waa alaabtaadi haddana aan wada qeexnayn oo aan wixii o dhan aan wada sheegaynin ayuu samaynay fain baalaqa fiiha hadduu ku xeel dheerado wixiiba wada sheego damina wuu magdhabayaa haddii tuuka qaata de lan xadgudub sameeyey haddii markaa waxa weeye laga qaato mid intuu yimaado idhahdo waa sidii lagaga qaato hadhowna mid kale uu yimaado oo alaabtii sheeganayo oo markhaatiye iyo waxyaalana keensaday dee waa laga doonaya adigaa dayacay baa laleey walaa yalzamuhu ninkan isaga laguma leh muqnatu tacriifi kharashka baafinta idaacaduhu waxay qaadanayaan iyo tiifiyadu lacagtay doonayaan isaga laguma leh in akhada luqatata hadduu alaabtan u qaaday liyaxfadaha si uu uga ilaaliyo calaa maalika ciddii lahayd haddii ujeeddada uu u qaaday ay ahayd uun alaabta xafi uu sidaana ku yaboohinaya isaga aan damac kaga jirin oo qaado aanu islahayn qarashka lagu yaboohinayo waxa lagu leeyahay dee ninkii alaabta lahaayo waxay noqonaysaa iyadii in inta qayb ka mid a ah ama wax ka mid ah la bi haday lacag ahayd oo kale de wax laga bixiyo laga bixiyo markaa qarashkii baafinta halkaasaa laga jan wain akhada luqaa wuxuu yidhi bal yuratibuhaa waa kan bal yuratibuha alqaadi qaadiga ayaa duldhigaya yani oo ka ka bixinaya yani waxa weeye raatibku de waxa qofka sida joogtada ah loo siiyo marka yuratibuha ah yani waxa uga soo qaadaya un baa loo jeedaa kulbadda intii loo baahnaa ka soo bixinaya alqaadi qaadiga min baytilmaali baytulmaalka waa haddii iyadu aanay de lacag ahayn dee tahay oo kale ama de ariba ay tahay de wax laga gooyo oo ma jiro qarashkii lagu bixiyo marka bangigaa laga soo qaaday dowladdaa bixinaysa aw yaqtariduhaa cala almaaliki ama si kaleu yeeliba oo dayn ahaan ayaa maaragtay loo sii bixin oo ninkii maaliga ahae alaabtan lahaa ayaa lagu qori iyadoo dayna hadhow markuu de ninka yimaado yaa loodhanaya intaana waa lagugu leeyo waa qarashkii baafinta eh dee iska soo bixi wain akhada luqaata haduu qofkan u qaaday alaabtani liyatamallakaha si uu isagu u yeesho damac kaga jiray wajaba calayhi tacriifaat dee waa shaqaysanaye waxaa la aad yeelatid ilan waad shaqaysanaysaa iska bixi qarashkii baafinta qarashkii baafintana iska bixi deetana haddii hadhow toolada ninkii ordayaa uu yimaadana dee ku wareeji qarashkiina dee qarashkiina waad shaqaysanaysa markaad shaqaysanaysa marna waa la faa'iidaa marna waa la khasaaraa marka haddaanu iman lahaynna waad faa'iidi lahaydoo de wixiiba waad yeelan lahayd haduu yimidna dee waad khasaaraysaa waa inaad labadaba mar haddaad n ganacsadaad aad shaqaysanayso labadaba waa inaad ku tala gasho wain akhada luqatata hadduu alaabtan u qaaday liyatamallakaha si uu isagu u yeesho wajaba calayhi tacriifuhaa inuu yaboohiyaal laga doonayaa walazimahu mu'natu tacriifihaa qarashka baafintana isaga ayaa laga doonaya sawaan waxa isku mida tamallakaha bacda daalika intaa kadib ha yeesho alaabtii iman waayo isa qaato am ama yaanu maaragtay aanu yeelanoo de ha loo yimaado ha laga la wareegay qarashku mar walba isaguu saaran yahay kol haddii ninkani alaabtan damac kaga jirayoo uu islahaa haddii loo iman waayo waad la wareegi waman iltaqata shay-an alaab qaaday oo helay xaqiiran wax liita ah laa yucarifuhu sanatan kaasi sanad baafin maayo xabad qalin buu helay ama hal doolar buu helay ma sanad baafi baa lo odhanayaa maya bal yucarifuhu kaasi wuxuu baafin uun zamanan wakti yudanu loo malaynayo ana faaqidahu qofkii ay ka luntay ama maaratay waayey yucridu canhu inuu iskaga jeedsanayo iska daynayo bacda daalika zaman muddada hal doolar qofku ka lumay in yar baa laga yaabaa inuu hareeraha yar eeg eega de marka hal doolar eegto saasuba wa cid lacag ka luntay ma jirtaayo kolkaad markaa cid wax eegeegaysa weydo dee waad iska qaadanaysa waad iskala tegeysa qalinkii iyo waxyaalihii markaa liitay waa saasoo kale fain lam yajid saaxibahaa alaabtii haddaba la helay ee dee markaa qiimaha lahayd haddii la waayo qofkii lahaa oo qofkii maarata qofkii la waayo bacda tacriifihaa sanatan sanad markii la baafinayey kaana lahu ninkii helay waxaa u furan an yatamalakaha inuu isa siiyo oo isagu u qaato bishari damaani isaga oo laakiin dee ogsoonaanaya in ay markaa shardi tahay magdhow oo haddii maalin u ninkii u yimaado magdhow baa lagu le marka magdhow markaynu leenahay bishari damaani laha dee hadday nooshahay waa celin hadday iyadiioo nool lagu soo gaaro markuu isa kadib baa neefkiioo nool lagu soo gaadhay oo loo yimi dee wuu celinayaayo wuxuu waa taasi qaado haddii iyadiioo dhimatay oon hadda noolayn kii lahaa uu yimaaduu calaamadihii wixii oo dhan sheegana kol haddii markii aad isasii intii aad isa siisay kadib ay dhimatay lacagteedii baad bixinaysaa qiimaheedii ayaad bixinaysaayo dee ninkii lahaa kamay dhimana adigay kaa dhimato adigoo isa bay dhimatay hadday laakiin dhiman lahayd intaanad weli isa siinin waxba laguma weydiiye walaa yamlikuhaa ma yeesho almultaqitu ninkan helay bimujaradi mudiyi sanati markay sanadkii dhammaato saa kuma yeelanayo damac baa kaga jiro aad yeelatid buu islahaa yaboohintiibuu bilaabay sanadkiibuu dhammaystirtay marka sanadkii dhammaado toos uma yeelanayo markiiba bal laabudda waxaa laga maarmaana min lafdin dhawaq hadal yadullu sheegaya cala tamalluki isa siin ka sida inuu yidhaahdo tamallaktu haadihi luqata baahidaa waan baadidaa waan yeeshay inuu yidhaahdo waan markuu ku dhawaaqo ayuu yeelanaya lama odhan marka sanadkii ay dhammaato toosu bad isla markiiba ay kuugu wareegtayo adigoo aan adigu haddaad doonto go'aansaninba inaad qaadato bay toos kuugu wareegtay lama odhanay waa inaad ereygaasi ku dhawaaqda fa in tamallakaha hadduu isa siiyo deetana wadahara maalikuha ninkii lahaa yimaado soo baxo wa hiya baaqiyatun iyadoo nool watafaqa ay isla gartaan calaa raddi caynihaa in caynteedii la celiyo war wata dee maad iska qaadano haa iyadii baan qaadan ay labadoodii isla gartaan aw badeliha ama ay isla gartaan iyadii in layska iska daayo qiimaheedii uu qaato fal amru fiihi waadixun taasi xukun baahno in waxba inaga weydiin maayo arrintaas waa iska cadahay de ku heshiiyaan war waa tan de maad qaamayadii baad qaadan oo isna ha yiraahdo de waa yahay qaado oo isa isula gartaan hadal male haddii ay isla gartaan in la iska daayo oo ninkan lacag la siiyana iyaduna de iibay noqonaysaayo wax ba'siya malaha wa in hadday samurmaan fa alabaha maaliku oo ninkii lahaa uu yidhahdo anu hashaydii baan doonaya wa araada multaqidu ninkan siiyeyna uu doono alcuduula ilaa bedelaha inuu qarashka u wareego war lacagta qaada buu iska daayo tan isa siiyey muddana waan ka shaqaynayey waxna waan siiyey calaf baan u dhigay sidaan aan u galay markaa xaaji lacagteedii qaado hadduu yidhaahdo ujiiba almaaliku fi lasax muran baa ku yar jire sida xooga badan wax weeye ninkii lahaa warkiisa la qaadanay ninkii hasha lahaa warkiisa ayaa soconaya marka hadduu isagii yidhi waan qaadanayaa iyadii baan kaxaysanaya laguma qasbi kara inuu qiimaheeda qaato iyadii baa lagu wareejinay hadday cagsiga noqoto oo ninkii uu yidhaahdo baashu way caatowday oo maa daryeelina lacagteeduna sii aniga iyada ma doonaye kana uu yidhahdo utahashaad yadda hadaad qaadanaysana qaado haddii kalena da iska daayo iyodaa markaana waxaa warkiisa la qaadanayaa ninkan le hashaadii qaado la maayo ma ilow ilow lacagsi la odhan maayo waayo lacag ninkan kamuu qaadin dee hashaasuu ka qaaday hashiisii waa taas hadduu kaxaysanaya ha kaxayso wain talifat hadday dhimato ama baaba'do alluqatatu baadidii bada tamalukiha markii la yeeshay kadib ninkii dee helay uu isa kadib haday dhimato deetana uu yimaado kii lahaa wuxuu markaa magdhabi almultaqiu ninkan helay ee qaatay milahaa in kaanat miliyatan waxani wax iyadiioo wax lamida la helaya hadday tahay mil hadday tahay de iyadiioo kale u keeni lacag ahayd kun doolarbay ahayd dee kun doolaroo kale u oo ninkii uu siinay ama maaragtay kiish bariisay ahayd kiish bariisuu keenay aw qiimataha ama qiimaheediibuu bixini in kaanat mutaqawimatan waxyaalihii aan miliga ahayna mutaqawimkahay ah qiimaha laga bixin jiray hadday yihiin xoolihii noolaayoo kale neef xoolaa hal shi dhimatay hal shi dhimatay lama odhanayo hal kale keen lama odhanayo waayo labadii halaad dee wuxuun bay ku kala gedisnaanayeen marka qiimaheedii ayuunbaa la bixinaya goormaa markaa qiimaha lagu dhufanaya yowma tamalluki lahaa maalintii ninkani uu isa siiyey ah, markaad iska qaadanayso waa inaad qiimaha meel kusii qorto iska ilaali iska toosun markaa hawlo wareegin ila wixii waxaa dhici karta in hadhow lagu raaco markaa qiimihii in la sii ogaado oo marka aad isa siinayso wixii aad qiimihiisiina weliba markhaatiya iyo waxna usii samayso yaa fiican wain naqasad haddii baadidii aanay baabi'in si ay dhimanto bicaybin ceeb ku timid awgeed bay u dhimantayoo waxbaa ka dhinmay waxbaa maalanoo kale dhagaha la jaray ama maarata ceeb kalaa ku timid falahu waxaa u bannaan ninkii baadidan lahaa akhduhaa inuu kaxaystu qaato maca alarshi iyadoo loo magdhabayo nusqaantiina nusqaantiina iyadoo loo magdhabayo fil asaxi sida xooga badanoo waa markii ay ceebtani ku timid bacda tamalluk markii ninkani isa siiyey kadib bay ceebtani ku timid oo maaragtay ama candhadaaba laga jaray ama de maaragtay ceeb kalaa ku timid markaa mar haddii ay bacda tamalluk intaad isasiisay kadib ceebtu hadday timid dee waad magdhowgeeda waad bixinaysa wluqaatu halkana wuxuu markaa ka bilaabayaa baadidii noocyada ay kala leedahay wa fii bacdi nusakhi wa jumlat luqaati nusakda qaar waxaa ku qoran buu yidhi baadidu duuduub ahaan calaa arbacati adrubin wa afar qaybood axaduhaa qaybta koobaad maa yabqaa cala dawaami wax iska sii jiraya ka dahabin wa fida sida dahab iyo fidadiioo aan yani dhimanaynin fahaada noocani fahaadaa xukunkaasi ay maa sabaqa min tacriifiha sanatan waxa aynu soo sheegnay oo ah in sanad la baafinayo watamalukiha bacda sana sanad kadibna la qaadanayo ayaa xukmuhu xukunkiisu noqonaya waxa aynu soo sharaxnay qaybtan xukunkeedii weey ay xukmu maa yabqaa cala dawaami waxaa weligii jiraya isagu aan dhimanaynin xukunkiisu waa sida wadarbu aani qaybta labaad maa laa yabqaa cala dawaami waxaan si abad ah u jiraynin ka tacaamir radbi sida raashinkii qoyanaa fa huwa ay multaqitu lahu ninka haddaba alaabtan helay raashin markaa dee qoyan oo kale ama karsanba mukhayarun bayna khaslatayni waxaa la kala dooransiinayaa laba arrimood aklihi wa qurmi inuu iska cuno isaguyo uu magdhabo ay qurmi qiimatihi qiimihiisii uu maaragtay isku waajibiyo markii qofkii la helo qiimihiisii u magdhabo aw baycihi waxifdi amar iyo inuu iibiyo oo lacagtiisa u xafido dee qofkii ilaa uhuuri maaliki ilaa inta uu soo baxayo qofkii lahaa hadduu soo bixi waalida iska qaato taasina waa wixii aan markaa dhigmayn ee baaba'aya wahaaliu ka saddexaad maa yabqaa waa wax dhigmaya bicilaajin fiihi laakiin markii hawl la geliyo laga shaqeeyo markii laga shaqeeyo wax dhigmaya ka ruabi sida timirtii aan weli timir noqonee ruabka ahaydee dee qoyanay intaana weli timir noqon baa ruab la yidhahda wala cinabi iyo canabkii aan zabiib noqonin marka iyagu kuwaasi dee sidoodan kuma dhigmaya lakin cinabkii waa la qalajinayaa zabiib baa laga dhigaya markii zabiib laga dhigo ayuu dee iska dhigmaya fayafcalu wuxuu qofku samayn maa fiihi lmaslaxatu waxa ay dantu ugu jirto qofkii alaabtan lahaa oo markaa saddex arimood mid ahaana min laba arimood mid ahaan eh, min baycihi wa xifdi amani inuu iibiyo oo lacagtii u dhigo aw tajfiifihi wa xifdihi iyo inuu qallajiyo oo kadibna uu sidaa ku xafido ilaa duhuuri maalikihi ilaa inta qofkii lahaa uu soo baxayo labadaa tii kolba uu istiraa tanaa ay ku jirta ayuu yeelaya caanihii baa dee lamida caanihii hashii baadida ahayd waad lisaysaayoo dee caanihii wixii maaragta inaad iibiso dee iyo inaad markaa de udhigtood ururiso caanihi waxaan malaynayaa de inaad iibisa ayaa sahlanaanaysa ood markaa lacagta ilaaliso waraabicu kii afraad maa yaxtaaju ilaa nafaqatin wixii u baahanayay weeyaan qarash kal xayawaan sida xoolihii noolaayo kale de calaf bay doonayaan iyo raacid iyo hawl bay u baahan yihin wahuwa darbaani xoolihii haddaba waa laba qaybood axaduhumaa qaybta koobaad xayawaanu laa yamtanicu binafsihi xoolo aan isagu iska difaaci karin min sigaari sibac dugaagii yaryaraa dacawad iyo wixii lamidka ah ka khanamin waa sida arigii wa cijlin iyo dibigii yaraa cijligu waa dibiga yar fahuwa ay multaqidu ninkii alaabtan maarata xayawaankan helaa ma xoolahan helaa mukhayarun fii waxaa la kala dooransiin bayna alaaati umuurin saddex arrimood buu kala dooran oo ta maslaxadda ah uu samayn kow aklihii wa urmi amanu iska qasho uu cuno lacagtiisana uu markaa damaanad qaado aw tarkihi bilaa aklin iyo inuu iska daayo oo aanu cunin wataawuci bilinfaaqi calayhi oo markaa ku tabaruco calafkiisa iyo aw baycihi wa xifdi amani iyo inuu oo uu lacagtii xafido ilaa uhuuri maalikihi ilaa inta la helayo qofkii markaa maaliga marka kolkuu iska cunayaa waa markuu meel baadiyaa jooga baa laley lakin haduu magaaladii joogo iskama cunayo wuu iibinaya waayo cid ka iibsata ayuu si fudud u helaya saddexdaasuu kala dooranaya waaani ka saddea nooca labaadee xayawaan ka xayawaanu waa xayawaankii yamtanicu binafsihi isagu iska celinayey min sigaari sibaac dugaagii yaryaraa ka baciirin sida awrkii wa farasin iyo faraskii fain wajadahu lmultaqidu qofku hadduu ka helo fi saxraa'i bannaan hadduu ka helo cidlo taraka wuu iska daynaya waayo dugaagii yaryaraana wuu iska celinaya tuugina meeshan ma jirto waa bannaanba waa cidlo weeye dee iltiqaaطuhu in la kaxaysto la qaato xayawaanka in la kaxaysta xaaraan bay noqonaysaa litamalluki haddii waxa loo kaxaysanaya ay tahay damac kaaga jira inaad markaad yamoohiso kadib qaadato si aad isu siiso inaad u qaadato iyada lama ogola laakiin haddaad u qaadanay kaxaynayso si aad u xafido si aad u xafiddo haddaad u qaadanayso xaaladda iyadaa waa la ogolya falow akhadahu haddii uu markaa u qaado litamalluki si uu markaa isagu u yeesho daminahu de ninkaasi nin xadgudbay weeyaane wixii ku yimaada magdhowgeeda waa lagu leeyay wain wajadahu lmultaqitu hadduu helo kii multaqidka ahaa ee alaabtan helay waxaan qofkii helay fi lxadari hadduu ka helo magaalo ama meel la degan yahay oon cidlo ahayn fa huwa mukhayarun waxaa la kala dooransiin bayna alashyaai ahalaaati fiihi saddexdii arimood baa la kala dooransiin saddexdii arimood ee ahayd iska qasho iyo inuu iibiyo iyo inuu hayo oo uu nafaqeeyo wlmuraadu alaaatu saabiqatu fii maa laa yamtanicu waa saddexdaa hore eh aan waxba iska celinayn aynu markaa kusoo sheegnay marka xayawaankan wax iska celinayaa haddii uu joogo de meel dugaag cunaya uu joogo meel libaax ka buuxo ama waraabihii baaba dee cunayaba oo ay markaa loo badinayo inaanu badbaadaynin dee kaana markaa in la kaxeeyo ayay isagana noqonaysa oo xataa loo kaxayn kara markaa inuu qofkii dee markii uu yabohiye kadib yeesho faslu fii axkaami laqiid halkana waxaynu ka gelaynaa qofkii la helay daynu baadi la helay ka warramaynay imikana waa qof la helay وهو لقيت صبي والمير ام منبوذ لتوري او لا كافل له عيد مركا كفاله قاده ان لهين من ابن ابا او جد او او ما يقوم مقامه مع معيد بوسكوده جليس ويلحق بالصبي وحلمي يرى الله ليش شنو لميده كما قال بعض العلماء قال كوت سيشاغان المجنون البالغ قفكي والله قال قنغار بها نقدين كي والله سوغنا واسا سوكله هذا بويدا وجد لقيتنا دي لهرو bimacnaa malquuun wey laqiid markaa laqiid laqaahu wuu qaaday weeyaan markaa laqiid waa kii la qaaday marka waxaa loo jeedaa yani qof la tuuray markii la helo markaa de markaad qaaddo kadib buu laqiid noqonaya ay malquuun bimacnaa malquuun mid markaa e, malquud ah marka waa mambuudkii ilmihii la tuuray ama qofkii waa laayo dee aan cid lahayn markii la arko biqaaricati ariiqi waddada markii lagu arko faakduhu minhaa in laga kaxeeyo laga qaado meeshii wa tarbiyatu la rabeeyo wa kafaalatu la kafaalo qaado waajibatun cala lkifaaya waa fardu kifaaya faida ltaqaahu bacdu dadkii qayb ka mid ah haddii ay kaxeeyaan oo ilmihii qaadaan ama qofkii waa laaya dee bilaa cidda ahaa ay kaxeeyaan minman huwa ahlun ciddaa kaxaynaysa oo ahal u ah lixadaanati laqiiti qofkan aan maaragtay waxa weeye isku filayn xanaanayntiisa cid markaa ahl u ah haddii ay kaxayso saqaطalimu dambigii wuu ka dhacayaa canilbaaqi dadkii intoodii kale ninkii u allaa laftiisu inuu meelaha iskaga dayacnaado dee lama ogola waa dembi wey fain lam yaltaqihu axadun qofna haddii aanu kaxaynin aima aljamiicu intii ka warqabtay oo dhammi ee kaxayn karaysay waa dembaabaya walow calima bihi waaxidu faqad haddii qof qurhi uu ogaado oo cid kaloo ogiba aanay jirin ilmahan la tuuray ama qofkan waalana meesha ku dayacan tacayana calayhi isagay farducayn ku noqonaysaa inuu qofkaasi uu dadar yeelo wayajibu fil asaxi sida xooga badan waxaa haddaba halkan waajib ah alishhaadu in markhaati loo sameeyo cala iltiqaaihi ilmaha in markaa la helay oo la kixiyey la qaaday wanagii markhaati u samaysaa waajib maaha iska sunnuun bay laakiin kan waa waajibo de hore addoommaa jirayey waxaa markaa laga baqanayay in la adoonsado oo la moodo adoon aad leedahay inuu yahay ilmahan yaree dee korsatay ilan haddii ilmaha yar oo addoonaa lasoo iibsan jira haddii la doono marka in ilmaha uu adoonba kuu yahay intii la moodi lahaa waxay waajib noqonaysa bay culimmadu leeyihiin inaad markhaati u samayso tirado waa laqiida ah sidaha loola socdo waa ilmo la helay wa ashaara sidoo kale dee dhaxalkii laftiisii baa laga yaabaa in la soo geliyo dad aan ogeyn ilmahaagii moodaan wa ashaara almusanifu sheekhu wuxuu lsharطilmultaqidi qofka markaa ilmahan qaadaya cidda uu yahay biqowli hadalka uu yidhi walaa yuqaru loo dayni maayo allaqiitu ilmahaa la helayo ilaa fii yadi amiinin qof aamin unba gacantiisa lagu dayn xurin oo weliba xor ah muslimin oo muslin ah rashiidin oo qof markaa rashiida ah rashiidna aynu soo marno waa maxay qaangaadh muxuu ahaaye caaqil ah sidoo kale aan safiihna ahayn ayb wuxuu yidhi fain wujida macahu haddii lala helo ay laqiii maca laqiiqi ilmahan haddii lala helay maalun adduun xoolo markaa isagii dee maalan ama jeebkaba ugu jira ama maradiisa ku laaban haddii lala helo anfaqa calayhi alxaakimu minhu dowladdu halkaasay ka nafaqayn walaa yunfiqu lmultaqiu calayhi laakiin kii helay kama nafaqaynayo minhu maalkaa ilaa biidni اlxaakimi xaakimkoo fasaxa mooyaane wain lam yuujad macahu ay laqiiطi haddii aan lala helin ilmahan maalun maal haddaan lala helin fanafaqatuhu kaa'inatun fii beyt ilmaali halka laga nafaqaynayaa waa dowladda iyo bangiga dowladda laga nafaqaynaya in lam lahu haddii aanu jirin weeye maalun maal caamun caam ah oo isaguna markaa dadkii soo hoosgelayay ku jiro kalwaqfi cala aluqaaa'i sida waqafkii loo waqfay dadkii la helay ilmahan haddii xoola lala helay oo maal faraqa ugu jiray dee halkaasaa laga nafaqaynaya ilaa intay ka dhamaanayso cidda nafaqaynaysaana waa dawladda ninkan helay isaguni maalkan uma maamulayo waayo de wilaayada maalku waxay u baahan tahay inaad ama aabba ahayd ama awow ahayd ama dowladdu kusoo magacaawdo saasaa markaa qof xoolihiisa mas-uul looga noqda markaa maalkiisani si aad mas-uuliyaddiisa u yeelatood adigu markaa u maamusho waxaad u baahan tahay in lagu magacaabo haddii aanu ilmahani markaa maalba lahayn dee xoolahaa guuda danta guud xoolihii loogu talagalay ayaa laga biilinayaa haddii aanay jirin waqaf dadkan loogu talagalay dadkii muxsiniinta ahaa haddii ay dadka qaarkood qofba meel buu khayrka ka raadiyaa dadka qaar baa odhanaya waxaan ugu talagalay caruurta aan ahalka lahayn ee la helo baan u waqfay haddii sidaa la yidhaahdo oo waqfiga noocaasi uu jiro halkaasaa laga biilinaya haddaanu jirinna bangigaas iyo markaa maalkaa danta faslun fii axkaami lwadiica halkan wuxuu sheeku kaga warramayaa wadiicadii ammaanadii alaabtii laysku ammaanaysanay wahiya wadiicadu faciilatu waa wasankaa faciilo oo min wadaca ficilka wadaca laga keenay idaa taraka wadaca af carabiga waa taraka wey uu ka tegey marka wadiica waa alaab laga tegey yani waa alaabtad qof u dhiibtad ka tegaysaa dee waa ammaanadii wa tutlaqu luqatan luqa ahaan waxaa kaloo la yidhaahdaa wadiica cala shayi wixii almawduuci la dhigay cinda hayri saaxibihi qof kii lahaa waatay marka halkan ujeednana watutlaqu sharcan sharci ahaana waxa tan lagu magac wadiica la yiraahdaa cala alcaqdi heshiiskii almuqtadi lilistihfaadi ee keensanayay inaad marka codsanayso in alaabtan lagu ilaaliyo qofkii marka alaabtii u keenaysa leedahay inuu alaabtan ii hay isna waa yahay kuleeyahay ii hay iyo waa yahayda ereyadaas dhaafsansa wadiica waa la yiraahdaa caqdiga noocaas alaabtii aad u dhiibaysay lafteedana wadiica waa la haddaba walwadicatu alaabtan laguu dhiibtay amaanatun waa alaab lagugu aamino ammaano ah fii yadilwadiici qofkan la aaminaye loo dhiibtay gacantiisa ayay ammaano ku tahayoo yani haddii ay si alle wax u soo gaadhaan magdhow lama weydiinayo wayustaxabu waxaa fiican oo sunno ah markii lagu alaabtan ii hay inaad aqbasho de waa kaalma qofkii kaalmaynayse sunno weeye liman qof bay sunno u tahay qaama bilamaanati fiihaa isku kalsoono og inuu markaa dayactirayo ammaanadeedii uu ka soo baxayo qofkii ka soo baxaya ammaanadeeda ayay sunno u tahay in kaana ama hayruhu waay ammaan waxay sunno noqonaysaa haddii cid kaloo alaabtan ilaalin kartaa ay jirto wailaa haddii cid kaloo alaabtan ilaalin kartaaba aanay jirin oo haddii isagu uu aqbali waayo ay dayacmayso wajaba waxaaba waajib noqon qabuuluhaa inuu aqbalo kamaa aطlaqahu jamcu sida culamo badani ay ilaaqeen oo ay sheegeen haddii alaabtaasi haddaad adigu aqbali weydo ay dayacmayso waajibbaabay kugu noqonaysaa inaad ilaaliso haddaba ma bilaash baad ku ilaalinaysaa mise dee waxaad xaq u leedahay inaad tidhaahdo dee waa yahay waxa lay siiyo oo markaa dee ujro aan qaato qaala fi rawdati imaamkii nawowi ahaa kitaabkiisii rawd aalibiinkii wuxuu ku yidhi ka asliha waaba sidii asalkeedana ku qornaydoo sharxulkabiirkii ku taalle wahaadaa arintan aynu leenahay qofkani waajib bay ku tahay inuu aqbalaado maxmuulun waa mid lagu fasirayo oo lagu xambaarayo calaa asli lqabuul xagga aqbalka uunbaa inuu markaa asal ahaan inuu waajib yahay la sheegayaay laakiin lama laha bilaash ayuu ku haynaya duuna itlaafi manfacatihi oo lagu xambaari maayo manfacadiisa uu itlaafinayo iyo wa xirzihii meeshan xirsiga uu ku ilaalinayo manfacadiisa uu itlaafinayo majaaran inay bilaash ahaato taa laguma qasbayo dee taas hadalka lagu ambaari maayo yani waxay leeyihiin qofka markaynu leenahay waa waajib inuu aqbalo lama lahaa waa inuu bilaash ku aqbalo ayaa ku waajib waxa u banaan isagiina inuu yidhaahdo dee hawl baan gelinayaayo anigii waktiba iga qaadanaysa oo manfaca igaga baxaysa oo meel baan dhigayaayo meelba iga qabsanaysa marka haddee kira iska bixiya inuu yidhaahdo ayaa isagiina u bannaan laakiin inuu diiduu yidhaahdo mayana igala taga taasaan loo ogolay ha yidhaahda keena ujradaana iska bixi marka ujradu qaadanaya dee ujratulmili maaragtay alaabtan oo kale qofkii ilaalinaya intii uu qaadan jiray iyo meeshaa la dhigaya intii maaragtay laga qaadi lahaa waa inaanu waxba ku darsanin walaa yadmanu mag maayo alwadiicu qofka la aaminay alwadiicata ammaanadii ilaa bitacadii fiiha inuu markaa ku tacadiyo mooyaane ku xadgudbo ama uu ka gaabiyo wa suwaru tacadii xadgudubka qaababka uu ku yimaadaa kaiiratun way fara badan tahay madkuuratun waxaana lagu sheegaa filmuawalaati kutubta dhaadheer minhaa an yuudica inuu u dhiibo alwadiicata ammaanadii cinda hayrihi qof kale inuu u dhiibo bilaa idnin min almaaliki iyadoo qofkii lahaa aanu u fasixin oanu odhanin cid kale waad usii dhiibi kartaa markaa cid kale usii dhiibo wuu ku xadgudbay ninkaasi hadhow haddii ataa si allaba wax usoo gaadhaan magdhow baa laga doonaya walaa cudrin min alwadiici iyadoo cudurdaarna aanu lahayn ninkan ammaanada loo dhiibay iyadoona cudurdaar lahayn uu qof kale u dhiibo marka haddii cudurdaar laakiin u yimaado alaabtii inay dayacmayso arko si uu ilaaliya aanay jirin qofkii u dhiibayna ma joogo de markaa waa inuu markaa dawladdii ku wareejiyo hadday ilaalinayaano dad markaa waxafidaya yihiin hadday iyagiiba yihiin dee kuwo allow sahla wuxuu markaa samaynayaa iyagii ku wareejin maayo ee qof kaloo aamina ayuu alaabtaasaa dee ammaanadaasaan hayaa waana igu dayacmaysaa mushkiladaasaa jirta de waxa wey alaabtii xafid marka cudurdaar buu leeyahay taa loo diidi maayo lakiin mar aanu cudurdaar lahayn inuu wareejiyo alaabtii cid kale ku wareejiyo idan la'aan waa xadgudub wa minhaa waxaa ka an yanqulahaa inuu ka raro min maxallatin xaafad aw daarin ama guri ilaa ukhraa oo uu markaa kale ama guri kale uu u raro duunaha taasoo tii ka hoosaysa filxirsi xagga ilaalinta alaabta meel baa lagugu dhiibay xaafad marka hore yani waa waa maxaan idhahnaa ama xaaradii alxaara iyo inagu xaafad mar gurigiina xaafad baan leenahay dee meeshuu guri yaalayna xaafad iminka xeer awal waa xaafad halkan cabayana iyaduna waa xaafad soo marka haddii alaabtii labadii mid ahaan laguugu dhiibay ama xeer awal baa lagugu dhi ama cabayaa lagugu ka rartoo tii kale u rartay taasina way ka liidataa agga ammaanada way kala fiican yihin labada xaafadood soo ma anigu maan sheeginta fiican laakiin inay kala fiican yihin baa dhici karaysa haddaba haddii tii ammaanada fiicnayd ee aaminka inta lagugu dhiibay aad kala soo guurto oo tu kale u soo guurto onaad qofkiina u sheegin ood halkii kale iskala timaado habeenkii laguu soo dhaco dee waxa weeye waad xadgudub baad samaysay halkaasaa lagugu dhiibo meesha ku ilaaliso laysku ogaayo meeshan kala tagteen meel tuug badan weey de markaa isma qabanaysaan waxa lagu leeyahay adiga xadgudub sameey ama gurigu kuugu dhiibayo meel qasri oo adag oo ilaa bay ahay waad ka guurtoo guri kale oo iska dayacan hawshiisu iska barakaysan tahay baad la tagtay habeenkii baa loo soo dhacay oo lala baxay magdhowgeedii waa lagaa doonay wa qowlulmuudaci haddaba ninkan la aaminay alaabta loo dhiibay warkiisu bifatxi daali muudac weeyaane maqbuulun waa mid la aqbalayo fii raddihaa markii uu sheegtay inuu soo celiyey alaabtii cala almuudici oo kii aaminay bikasri daali uu markaa usoo wareejiyey markii alaabtii keenlayn bui soonigii kuu keenay waay markaa xaggeeda iga keentay may waataan kuu keenay may waxba imaad keenin markhaatiyana lama hayo maxaa la samaynayaa dee qof kastoo markii horeba ninkani qofaad aamintay buu ahaa yahay baa tiri waa yahay buu ku yiri dee nin ku dafiraya marka horeba adigu maxaad ugu dhiibaysay weeyaan kol hadduu ku yidhi waan kugu soo celi kugu soo celiye weeyaan ninkan adigaa waa aamin yidhi waa aamintii aad tiri baa lagu soconaya wa calaya ilwadiici ninkan alaabta lagu aaminay waxaa dushiisa an yaxfadahaa inuu ku ilaaliyo fii xirzi miliha alaabtan oo kale halkii lagu ilaalin jiray haddii kaba loo dhiibay dee halkii kabaha la dhigi jiray buu dhigaya haddii dahab loo dhiibay halka dahabka lagu ilaaliyo ayuu dhigaya haddii lacag loo dhiibay halkii lacagta la dhigi jiray haddii dhar loo dhiibay halkii dharka la dhigi jiray waxan oo kale meesha lagu ilaaliyo waa inuu geeyo fain lam yafcal haddaanu sidaas samayno dahabkii halkii kabaha la dhigaya uu iska dhigo damina ninkaasi wuu dayacay alaabtaase magdhowgeeda waa lagu leeyahay wa idaa tuuliba markii laga laga dalbo ayilwadiicu qofkii la aaminay wadiic waa kii markaa amaanada loo dhiibay markii alaabtii laga bihaa ay bil wadiicati amaanadii keen marka la yidhaahdo falam yukhrijha ee uu soo bixin waayo keeni waayo maca alqudrati calayha isagoo awood u lahaa inuu alaabtii dhiibo xataa talifat qofkiibuu meermeeriyey ilaa alaabtii ay markaa baaba'day damina kaana magdhowgii dee lagu leeyahay maxaa yeelay isaga ayaa qofkan meermeeriyey cudurdaarna muu lahayn mar walba waxa weeyaan kolba wax uun ku warwareejinayay sidii bay markaa alaabtii ay ku baaba'do ama neefkii kuba dhintay loo dhiibay ninkaasi markaa magdhow baa lagu leeyay fa akhara hadduu dib dhigo ikhraajaha dhiibiddeeda iyo bixinteeda licudrin cudurdaar awgii lam yadman markaa dee ma magdhabayo isagiioo wax cunayaa la yidhi alaabtii keen markaasuu yidhi raashinka dhammaystay ii kaadi intii uu markaa raashinkii waday unbaa maqaadiiri ku timid oo neefkiiba dhintay oo baktiyey dee waxba la weydiinayo cudurdaar ayaa ninkani uu markaa dib ugu dhigay halkaana waxay noogu dhan kitaabkii wadiicada faraa'idkiiyo wasaayaagii baynu gelaynaa halkaa caawaha ku joogo wsala allah wasalam calaa nabiyina maxamed wallah aclam